بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المؤلف رحمه الله فصل المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف آه وعشركii لحاad wuxuu ka soo baxay musanifku raximah allahu tacaala baabu macrifati calaamaati alciraab ciraabka calaamadihiisa barashadooda baabkii looga hadlayey baabkii ku saabsanaa wuxuuna usoo waxaana soo sheegnay inuu laba shay kaga hadlayo afar toban calaamadood iyo sideed boos ay degaan afar iyo tobanka calaamadood calaamadaha rafcada ugu soo hormariya damatu walwaaw walalf wanuun damada asal saddexda kalena waa naaib damada asalka waxay degtaa ismufrad iyo jamcu tagsiir jamcunsalimi ficl mudaaric aladii lam tasil ba akhri shay wowduna asmaal khamsa iyo jamcu jamculmudakar saalim bay degtaa aliftuna muhanay degtaa nuuntuna afcaal khamsay degtaa kadibna nasbada ayuu soo galay shan calaamadood bay leedahay alfatxatu walalifu walkasratu walyaa waxadfunuun asal afarta kalena waa naaib asalka waxay degtaa alism mufrad iyo jamcu tagsiir lficil mudaaric idaa dakhala caleyhi naasib walam yatasil biaakhir shay aliftuna waxay degtaa asmaa alkhamsay degtaa kasraduna jamculmu'anah saalim bay degtaa ya-duna muhane iyo jamculmudakar saalim bay degtaa xadfunuunna afcaal khamsu dega kadib khafdada ayuu soo galay saddex calaamadood bay leedahay kasrada oo asala fatxada iyo yad oo ka naaiba kasrada asalka saddex boos bay degtaa ismulmufrad lmusalif iyo jamcu tagsiir lmusalif iyo jamculmu'anas saalim musanif waxaa laga wadaa tanwiin buu aqbalay yaaduna saddex boos bay degtaa ismaal khamsay degtaa muhanay degtaa jamcilmudakr saalim bay degtaa halka fatxaduna hal boosay degto isbiladii laa yansalif waa aan tanwiinta aqbalayn wuxuuna ka yimaadaa ismi mufrada iyo jamcu tagsiir aan tanwiinta aqbalayn ismigaan tanwiinta aqbalayn basmiladii laa yansalif fatxadaa degta ismi mufrada iyo jamcu tagsiir tanwiintii diiday baynu ka yimid kadib wuxuu soo galay jasmada waa asukun wamaa naaba canhu sukun iyo xadaf bay leedahay sukunka asala xadafku waa naayib xadafku waa labo xadfu xarfilcila iyo xadfu nuun sukuunka asalka wuxuu degaa ficil mudaaric asaxiix alaakhir aladii lam yatasil biakhir shay saxiixulaakhir waxaa laga wadaa xarfu cilaan u dambeyn xaraf saxiixa u dambeeya xarfu ciluhuna waa saddex laga ilaalinayo waa wow iyo alif iyo ya alif iyo wow iyo ya xadafkuna waa laba qaybood saan hore u sheegna waa xadfu iyo xadfu xarf alcila xadfu nuunku wuxuu degaa afcaal khamsa halka xadfu xarf alcilatina uu ka dego ficil mudaaric oo almuctal akhir muctal akhirkuna waa midka u dambeyso xarfu ciluhu waaw ama ya ama alif intaasu ka soo baxa yani muddada intaan soo dhex mushaaxinay daqiiqad ama laba daqiiqadood baa lagu soo khulaasan karaa gebigiisiiba hadda wuxuu gelayaa waxaan idiin soo sheegay markaan kitaabka yani baaba macrifata calaamat alcraab aan bilaabeynay inuu yahay baabka ugu muhiimsan naxwada baabka ugu muhiimsan ardaygii aan baabkaan fahminay inuu aan naxwada iska joojiyo baan kula ugu naseexiyey ilaa baabka ka fahmiyey baabkan buu markaa khulaasaynaya haddana u khulaasaynay wahee khulaasaynay wuxuu yihi faslun waa fasli yar faasal almucrabaatu qismaan <clears throat> mucrabaadku waa laba qaybood qismun yucrabu bilxarakaati qayb xarakaad lagu icraabo wa qismun yucrabu bilxuruufi qayb xuruuf lagu icraabo baabkan wuxuu rabaa inuu kaga hadlo qaybaha mucrabaadka iyo calaamatulciraabka qaybahooda may maqlaysaa may maqlaysaa may maqlaysaa waay almucrabaat wax cusub maaha mawaadic licraab meeqay ahaaye mawaadic licraab meeqay ahaaye sideedaas baa waxaa loo yaqaanaa almucrabaat almucrabaat dheh ama almawaadic dheh waa isku mid waa samlaadeer bashiir mayla garad mucrabaad maxaa laga wadaa maxaa laga wadaa almucrabaad maxaa u waa garta haye ya mawaadicda sideedda ah. mawaadicda sideedda ah baa almucrabaat lagu wadaa mawaadicda sideedda buu qaybinaya ya muxuu baabkan rabaa inuu ku qaybiyo mawaadicdii sideeddaad annagana waxaan u nisbaynay calaamadaha qaybintooda mawaadiicda sideedana qaybinta calaamaadku ku dulisay calaamaadkana wuu qaybinaya mawaadicdana wuu qaybinaya mawaadicdu meeqay ahaayeen calaamadun meeqay ahaayeen afar iyo toban war waxaa wey tihiin rag dirciyaabaad tihiin mawaadicda sideedda almucrabaat baa la yidhaahdaa waxyaalaha la icraabo soo maa annagu ma qaybin asad ma qaybin meeqaan qaybin sideed keliya ahay sideed iyo shan iyo toban miyaa tiri kale gaara ah? waxaan ku weydiiye aada fahmin waxaan ku sideedda mawduc calaamadaha iga daa sideedda mawduc meeqa qaybood baan ka soo dhigay haye inaa lilaahi asad meel gaara ah inta fariisisaan calaamadaha iyo mawadicda kala bara haye warsee waxay yihiin saaka xaggee la yihiin inta kaba ha ina cararo miyaa rabtaan haye haye afcaali cismaan mawaadicda sideedda baa aniga ka hadlaya calaamaad ka hadlamayo mawaadicda sideeddaah meeqay u qaybsameen afcaali cismaan labadaasaan u qaybina sooma facaalshu meeqay ahaayeen labo labadaas maxay ahaayeen afcaal khamse iyo ficil mudaaric alladii lam salb akhrishi asmaaduna waxay ahaayeen lix soo maa markaa waa qaybin asagu marka waa qayb horle cusub sideedana mawaadicda iyo calaamaadku yaana iska kaa dhexgelin waxna waa mawdic waxna waa calaamad siin iyo saad waa la kala soocaa kala sooc dam iyo kasro iyo ya iyo xadfunuun waxa haddaa maqasho waa maay war waaas waa maxay waa calaamad kuwa xaggaa joogaa fiican ila wada idinku waa calaamad haddaa maqasho ismu mufrad iyo jamcu taksiir iyo muhano iyo jamcu waxa waa maxay yaa waa maxay mawdic wey marka aan ku soo noqdo halkii aan ka bilaabay musanifku raxima allahu tacaala mawaadicdii sideed ahayd waxaa la yidhaahdaa almucrabaatna waa la yidhaahdaaye buu wuxuu u qaybiyey labo meequu u qaybiyey labo kuwo xarakaat lagu icraabiyo kuwo xuruuf lagu icraabo waa marka laga eego day marka laga eego calaamada lagu icraabayo mucrabaadka sideedda marka laga eego calaamada lagu icraabayo waa laba qaybood kuwa calaamada lagu icraabayo xaraka tahay iyo kuwa calaamada lagu icraabayo xaraf tahay daatadooda yay yihiin marka la eego waa ismiyo ficil mawaadicdan sideedda daatadoodu maxay yihiin marka la eego waa maxay ismi ficil laba waa lixna waa afcaal marka la eego calaamada lagu icraabayo waa meeqo qaybood musanifku wuxuu ka dhigay labo <clears throat> xaraf iyo iyo xarako saa macnaheedu waa maxay warba u fiirsada saa macnaheedu waxa weeye calaamadaha laftirkooda qaybsama soo saas calaamadaha laftirkooda ayaa qaybsama wuxuu qaybinayaa xarako iyo xaraf calaamaduhu waa meeqa qaybood laba maxay yihiin iyo xaraf annagu ma soo qaybina calaamadaha horta meeqay ahayn tira ahaan calaamaduhu afar iyo toban calaamaduhu tira ahaan meeqay ya i kaadani kuma weydiin ninkaasaan weydiiye afar iyo toban ayay ahaayeen afar iyo annagu meeqaan qaybin jirnay laba maxay ahaayeen asal iyo naaib bay ahaayeen soo maha asal iyo naaib baan uqaybin jirin calaamadaha afar iyo tobanka asal iyo naaib baan uqaybin jirnay yaa waxa cid dood ka qabta miyaa idinku jirna asal iyo naaib baa u kala tuur jirin asalku meeqo ahaa afar bay ahaayeen addamatu marka la joogo rafco waalfatxatu marka la joogo baabunasb walkasratu marka la joogo wasukuunu markuu la joogo jasm inta kalena maxay ahayn tobanka kalena naaib bay ahayd oo saddex waxay danbay naaib ka ahayd afarna waxay naaib ka ahayd fatxo marka laysku daro waa meeqa toddobo khafdana laba naaibkaa eh, kasrana laba naaibka ah ku dar sagaal sukuunna halbaa ka ahay xadafa ku dar toban qaybtaasoo midnaan ogeyn dhanka asalka iyo niyaabada labada qaybood bay qaybsanyiin mararka musanifku wuxuu qaybinayaa calaamadaha ayuu wuxuu qaybinayaa daata ahaan waxay yihiin wuxuu ku ishaaray inay yihiin xarako iyo xarako sida damada soo xarako ma fatxaduna kasraduna xarako iyo xada iyo xaraf maxaa xaraf ah alifta ya-da nuunta soo xuruuf maa waxaan oran karnaa qayb saddexaad baa lagu dari karaa maxaa lagu dari karaa qeyb saddexaad oo calaamaduhu waxay u qaybsamaan saddex xaraf xaraka ka bilow xarako xaraf xadaf calaamaduhu waa meeqa saddex qaybood maxay yihiin xarako xaraf xadaf waa saddexa saddexa waaba saddexaba calaamaduhu ama waa xarako ama waa xaraf ama waa xadaf xarako xarakadu waa saddex xarakadu waa saddex addamatu walfatxatu walkasratu xarakooyinku dee saddexda inay yihiin caruurta yeerkaa hikaayada dhigtaa waa ogyihi kordhigi hoosigi gadaal soo saas ma xarakooyinku waa saddexda xuruuftayna soo martay iyo calaamadaha inagu soo martayna waa afar waa afar soo ma waa alif waaw ya iyo nuun bishanaad ma ku jidha may xadafkuna waa labo xadf xarfi cilla iyo xadfu nuun soo saas maaha ilaa la xadafku waa labo xadafku waa maxay xadafkeena soo maray waa labo xadfu xarakatin iyo xadfu xarfin xarake in la gooyo iyo xaraf in la gooyo xarafkeena soo maray waa maxay xadafkeena soo maray waa labo muxuu yahay xarake in la gooyo iyo xaraf in gooyo xadfu xarakatin la xadfu xarfin xadfu xarakatin a ah, waa saxana ah. xadfu xarakatin waa sukuunka reebnin reebnin maxaraka <laughs> ya reebninku maxaraka qaar baa xarakada ku tirin doona may xaraka maaha sag waa xadfu xarakatin waa xarakadii oo la gooyaba xadfu xarakatin xadfu xarfin xadfu xarfalcilla iyo xadfu nuun war calaamadaha qaybintooda aan kuugu celiy calaamadaha wal hal qayb baan haysanayo asal iyo naaib marka laga eego waxay u qaybsamayaan aslun wa naaibun usuushu waa afar addammatu walfatxatu walkasratu asukuun afartaasi waa maxay waa usul bay ahayd tobanka kala naaib bay ahayd mar bay waxay u qaybsamaan calaamadaha afar iyo tobanka baan qaybinaya ee la soco waa wax ku soo maray oo lagu xusuusinayo wy si kala hadba lagugu dhigaya hadda sibaa lagugu seexinay saddex bay u qaybsamaan xarakatun xarfun wa xadfun xarakatun xarfun xadfun xarakatun xarfun xadfun xarakadu waa saddex godaal kordhig iyo hoos xadafkuna xarafkuna waa afar laa xawla walaa quwata illa billah alwaaw walaalif walyaa walnuun soo afar maaha xadafkuna waa labo xadfu nuun xadfu xarfin iyo xadfu xarakatin xaraka in la xadfo iyo xaraf in la xadfo xaraka in la xadfo iyo xaraf in la xadfo xadfu xarakatin waa kee sukuunka xadfu xarfina waa labo xadfu nuun iyo xadfu xarficilla intaa ma fahamti qayb calaamadeedoo kuu dhiman iigu kaa dhiman ma intaa weeye qayba laba goor baa la qaybiya marna asal iyo naayb baa loo qaybiyaa marna saddex baa loo qaybiyaa xaraf xarako iyo xadaf mawaadicda u noqon marka mawaadicii sideedda ahayd waxay u qaybsamaan musanifku wixii labo kuwo xaraka lagu icraabo iyo kuwo xuruuf lagu icraabo waxaanu oranaynaa iyo kuwo xadaf lagu icraabo maxaan oranaynaa kuwo xaraka lagu icraabo kuwo xaraf lagu icraabo iyo kuwo xadaf lagu icraabo qaala faslun almucrabaatu qismaan qismun qayb yucrabu bilxarakaati xarakooyin lagu icraabo wa qismun qayb yucrabu lagu icraabo bilxuruuf xuruuf naam faladii midka yucraba lagu icraaba bilxarakaati xarakooyinka arbacatu anwaacin waa afar nooc kuwa xarakada lagu ciraabo alism lmufrad wa jamcu taksiir wa jamcu lmaanas saalim waalficl lmudaaric aladii lam yatasl baakir shay kuluhaa afarta dhammaanteed turfacu bidamati damaa lagu rafciya isha saa ula raaca afartaba keebaan dama lagu rafcin ma jiro wantusaba bilfatxati fatxa lagu nasbiya fadu bikasrati kasra lagu khafdiya tisum bisukuuni sukuun baa lagu jismiya wakharaja can dalika alaaatu ashyaa waxaa ka baxaya saddex shay jamculmaanat saalim yunsabu bilkasrati walismu aladii laa yansarif yukfadu bilfatxati waalficlu lmudaaric aladii lam yusal biaakhiri shay yujzamu bixadfi aakhirihi waayahay wuxuu ka dhigay musanifku raxima llahu tacaala laba qeybood mucrabaadki ama mawaadicda icraabka ee sideed ahaydba laba u kala jebiyey afar xaraka lagu icraabo iyo afar xuruuf lagu icraabo afarta xarakada lagu ciraabo waa kuwee alism mufrad jamcu tagsiir jamcu lmaanati saalim walficl lmudaaric aladi lam yasib akhir shay baabaab u gee marka afartan rafca markay joogaan afartaba waxaa lagu rafciyaa damo wax ka soo noqonayana male wax ka soo noqonaya ma jiraan damo afartaasay bay degtaa afartoodaba soo kaxee oo nasba keen fatxa lagu nasbiyaa ilaa hal mid mooye kee wey jamculmanas saalim waa baxay isaga isaga la nasbinaya kasraa lagu nasbiya saddexda kale ayaa fatxa lagu nasbiya khafdo imow khafdo markaa timaadid yaa kula imaanaya ficilku asagoo iska haraya la ficil lama khafdiye afar bay ahaayeen halba baa ficil ahaa saddex ismiye iyo hal ficil ay ahaayeen soo ma ismufrad jamcu tagsiir jamcu mad saalim iyo ficil mudaaric bu ahaa ficilku asagoo iska harayaa sabaab waayo lama khafdiyo ficil saddexdii kalebaa imaanaysa alism mufrad wa jamcu tagsiir wa jamcu mad saalim maxaa lagu khafdiyaa saddexdan saddexdan waxaa lagu khafdiyaa kasro ilaa ismuladii laa yansarif mooyi ismufrada hadduu ismuladii laa yansarif noqdo ama jamcu tagsiir tanwiin diido labadoo ism ladi laa yansarif baa laisku yidhaha sooma ism ladi laa yansarif baa ka baxaya ism ladi laa yansarif asaga maxaa lagu khafdiyaa fatxa lagu khafdiyaa khafdadaan ku celiyo afartan ficilku waa haray isagu dee ficil lama khafdiyo saddexda kale khafda timid soo saas ma waayahay saddexdaba waxaa lagu khafdiyaa fatxo ilaa ism ladi laa yansarif inay noqdaan mooye hadday ism ladi laa yansarif noqdaan muxuu noqonayaa eh, waxa la yiraahdo shmiladi laa yansarif hadday noqdaan waxaa lagu khafdinaya fatxo intaa mayla garat waaya jasmo tag jasmo markaa tagtid saddexdii asmaaday waa dareeraya jasmo intaan la imaan waa iska tegayeen waayo dee laba jasmiyo waxaa kaliya tegaya waa maxay ficil mudaaric aladi lam yasil shay asagana waxaa lagu jasminayaa sukuun maxaa lagu jasminayaa sukuun ilaa inuu muctolaakhir noqdo mooyi hadduu muctolaakhir noqdo xadfu xarf ficlila waayo ficil mudaaric aladii lam tasil baakhir shay baa wuxuu qaybsamayaa saxiixulaakhir iyo muctolaakhir hadduu marka saxiixulaakhir yahay waa sukuun hadduu muctolaakhir yahayna xadfu xarfilcilla wey intaa mayla garad intaaba kuu sheeg qaala faladii midka waa waa xusuusin waxaa taqaanay isku soo duuduubkan iyo nidaamintan baa laga yaabaa inay kugu cusub tahay intaan in kugu cusub ma leh wax kugu cusubi kuma jiraan qaala faladii midka yucraba lagu ciraabaya bilxarakaati arbacatu anwaac alism mufrad wa jamcu taksiir wa jamcu lmaanat saalim walficl almudaaric aladii lam tasil biakhri shay wkuluhaa dhammaanteed turfacu bidamati dama lagu rafciya utansabu bifatxati fatxa lagu nasbiya tukhfadu bikasrati kasra lagu khafdiya utujam bisukuun wakharaja waxaa ka baxay can dalika alaaatu ashyaa jamculmuanai saalim yunsabu bikasrati kasra lagu nasbiya walismu ladi laa ynsarif yukhfadu bilfatxati fatxa lagu khafdiya wlficlu mudaaric almuta aakhiri yujzamu waxaa lagu jasmiya bixadfi aakhirihi aakhirku laga xadfo waaya qaala wladii midka yucrabu lagu craabo bixuruufi arbacatu anwaacin afar nooc ataniyatu jamcu mudakr saalim wlasmaa amsatu wlafcalu amsatu yafcalaani watafcalaan wayafcaluuna watafcaluuna watafcaliin qaala faama taniyatu taniyada faturfacu bilif alif baa lagu rafciya watunsabu watufadu bilyaay waxaa lagu nasbiyaa laguna khafdiyaa ya وأما الأسماء الخمسة فترفع waa lagu rفعya بالواو وتصاب بالألف ألف baa lagu نصبya وتخفض بالياء iyado saas socota جمع المذكر سالم ma sheeg وأما جمع المذكر سالم فيرفع بالواو واو baa lagu rفعya وينصب waxaa lagu نصبya يخفض بالياء وأما الأسماء الخمسة أسماءdii شhanta ahayd ترفع بالواو واو baa lagu rفعya تصاب بالألف ألف baa lagu نصبya تخفض بالياء ya baa lagu khفضya وأما الأفعال الخمسة فترفع waa lagu rفعya بالنون وتنصب waxaa lagu نصبya وتجزم بxadفiha waa afarta qaybtii dambe laba qaybood buu ka dhigay kuwa xaraka lagu craabo kasoo baxa afar bay ahayd kuwa xuruufta lagu craabo waa afar buu yiri muana u hormari alif baa lagu rafciya soo ma ya baana lagu nasbiya laguna khafdiya waxaana lagu nasbiya laguna khafdiya maxay ya jamculmudakar saalim maxaa lagu rafciya waw ya baana lagu nasbiya laguna khafdiya alasmaa alkhamsa waa nooc cajiiba wow baa lagu rafciyaa alif baa lagu nasbiyaa yaana waa lagu khafdiyaa laba xaaladood xaalad kasta calaamadu gaaray leedahay rafcadu waa waaw nisbadu waa alif khafdaduna ya alafcaal lkamsa maxaa lagu rafciyaa nuun baa lagu rafciyaa maxaa lagu nasbiyaa xadfu nuun maxaa lagu jasbiyaa xadfu nuun ma garata waa yahay cawdan min bad'in ama waxaad odhanaysaa waxaanu u qaybinay calaamadihii saddex soo mahay xarako xaraf iyo xadaf xarakadu afar boos bay degtaa aan shakila'aan afartuba xarako waa lagu ciraabaa marka laga reebo E, ficil mudaaric aladi lam tasal akhir shay xuruuftana wuu sheegay xadafku xaggee buu degaa xadafku wuxuu degaa saddex boos xadfa xarakatin xaggee buu degaa xadfa xarakatin ficil mudaaric asaxiix laakhir xadfu xarfina laba u qaybsamayay xadfa xarfilcilana xaggee buu degaa ficil mudaaric almuطalaq xadfu nuunna xagee buu degaa afcaal khamsa marka xadafku saddex boos buu degaa ficil mudaaric asaxiix alaakhir waxaa degaa xadfu xarakatin oo sukuun ah ficil mudaaric almutal alaakhir waxaa degaa xadfu fi lcila afcaal khamsana waxaa dega maxay xadfu nuun laba goor xaalatunasba iyo xaalatljaزm intaa wey waladii midka icraaba lagu icraaba bilxuruufi arbacatu anwaac ataniyatu jamcu mudakr الsaalim wاlasmaa اhamsa wlafcal اhamsa wyafcalaani wayafcaluuna watafcaluuna watafcaliin faama taniyatu faturfacu waxaa lagu rafciyaa bilalif watunsabu waxaa lagu nasbiyaa watukfadu bilya waa taqaanayani intii taqaana haddii lagu oran lahaa maxaa maana lagu rafciyaa alif maxaa lagu nasbiyaa ya maxaa lagu khafdiyaa ya maxaa lagu jasbiyaa lama jasmiyo baa oran lahayd sooma intii o kale intii buusha قال وأما وأما الجمع المذكر السالم وأما وأما جمع المذكر السالم فيرفع على رفع بالواو وينصب ويخفض بالياء وأما الأسماء الخمسة فترفع على رفع بالواو وتنصب على نصب بالألف وتخفض على خفض بالياء وأما الأفعال الخمسة فترفع على رفع بالنون وتنصب على نصب وتجزم الجزمية بحذفها نون تقوين تيدا حذف النون كنا واحد قال لي هذا حذف كنا صدح بوس ودقو وأكو الشيء نعم marka waa laba tambiih tambiiha koobaad waxa weeye oo casharka zaa'idka ka ahaa xadafku meelaha u dego xadafku wuxuu dega saddex boos ficil mudaaric saxiix ilaakhir waxaa lagu jasmiyaa xadfa xarfin xadfa xarakatin oo sukuun ah ficil mudaaric almuta alaakhir xadfa xarfil cila lagu jasmiyaa ficil khamsana waxaa lagu jasmiyaa maxay xadfu nuun tambiiha labaad waxa weeye mawaadicda ama mucrabaadku sideedaahi daata ahaan inay uqaybsamaan baa ina soo hormadhay labo asmaa iyo afcaal lix waa asmaa labana waa maxay afcaal aada igu haya lixda asmaada waa meelo badan bay inaga anfici doonaan mar badan baan oran doonaa wax badan baad arki doontaan oo laga wada asmaada lixda marka asmaada lixda waa ina xifdisantaha waa ismulfrad jamcu tagsiir jamculman saalim jamculmudakr saalim muana iyo asma alkhamsa lixdaa wey soo maa lixdaa waa inaad aada iyo aada u xifdisan tahay casharkeena maantana halkaa ku joogo subxaanaka